tacaala sabarka ama sabirka iyo xikmadda waa sacaadada nolosha sabirka iyo xikmaddu waa liibaanta nolosha kelimadeenna halkudheggeedu maanta waa waa labadaa kelimo ee isdul saaran sabarka iyo xikmadu waa liibaanta nolosha waxaan ku soo qaadan doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala saddex qiso oo kokooban oo kala gaagaaban ayaan ku soo qaadan doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maanta kelimadeenna kelimada ugu horreysa ama qisada ugu horraysa waa qiso aan ka dareemi doonno ama gabadh kastaoo muslimada khaasatan ay ka dareemi doonto ama qof kasta oo muslima markuu dhegaysto uu ka dareemi doono cizo cizi iyo sharaf uu ka dareemi doono biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa qiso uu ka dhadhansan doono muxaadarada ama darsiga labada qaybood aan u bixinnay alsabru waalxikmatu sabarka iyo xikmadu waa liibaanta qoyska ama waa aasaaska raaxada waa aasaaska deganaanta waa saldhigga iyo gundhigga dhisidda reerka labadaa qodob asabru walxikma waxaan aada u rajaynayaa sidii caadadaba noo ahayd inaad ka faa'iidaysan doontaanoo maalin walba waanay ku ballami jirray darsiga aan qaadanayno inaan nodgaraysanno oon qoranno kadibna aan dib ogula laabanno gurigayagii iyo gurigeennii aan ku dhaqangelinno oon ku tadbiiqinno noolosheennana aan qayb kaga dhegnay biidnillaahi tabaaraka wa tacaala sabarku darajo darajaad sarreeya buu ilaahay agtiisa ku leehay bal wuxuu ku jiraa sabarku ama dulqaadashadu waxay ku jirtaa waxyaabaha ajirkooda xataa aan la xisaabin karin innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab kuwa sabra ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala ujuurtooda waxaa laga siiyaa xisaab la'aan sabar la'aan noloshan iyo adduunyadan laguma noolaan karo khaasatan reer ma dhaqmi karo khaasatan cibaado lama gudan karo khaasatan diin looma gargaari karo khaasatan la'aantii ilmo lama tarbiyayn karo la-aantii dadka iyo bulshada lalama dhaqmi karo la-aantii shaqo lama shaqaysan karo wax lama baran karo kullu daalika sabar iyo dulqaad bay ku xidhantahy adduunyadan xikmad bay ku socotaa walilaahi alxikmatu albaaliqa ilaahay xikmo xeel dheer buu leey oo ilaahay waa xakiim oo nabiga xikmad baa lala soo diray oo luqmaan baa waxaa lihi jiray rajulkii xakiimkaasa luqmaanulxakiim xikmaddu waa shay walba oo la dhigo booskii ku habboonaa basharku inta uu garan karo shay walba meesha ku habboon markuu dhiga baa xakiim la yidhaahdaa hebel waa xakiim oo hebel waa nin xikmad badan walidaalika baa nin baa aad u walwalsan oo aad iyo aad u murugsan wuxuu u yimid nin xakiim ah oo xikmad badan wuxuu ku yidhi nin yahow xakiimka ahow maanta waan kuu imid meel kale oon aadana waan garan waaye waxaa i hareereeyey oo dhinac walba igaga imaaday murug waxaa loo yaqaano murugta adduunyadao dhan baa iigu sukay timid xakiimkii u fiirso ninkan siduu u dejinayo wuxuu yidhi laba su'aalood baan ku weydiinayaaye waxaan doonayaa inaad iiga jawaabto midda koowaad wuxuu ku yidhi adduunyada markaad imaanaysay eed dhalanaysay ma adigoo cudurkan wataad la timid markaasuu yidhi maya markaasaa wuxuu ku yidhi haddii aad dhimato murugtani maku raaci ma ku raaci doontaa mise aakhare waa mawduuc kale iyo baab kale markaasuu yidhi maya markaasuu ninkii xakiimkaa ah wuxuu ku yidhi haddaba shay aadan ku dhalanin markaad dhimatana kaa hadhaya aakharadii qofka mu'minka ah khayr baan u rajaynaa bidillahi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi shay aadan ku dhalanin oo adduunyada aadan la imaanin markaad adduunyada ka tagaysana aan ku raacaynin fa kun sabuuran calaa amri dunyaa buuhi war adduunyada sabar baa lagaga baxaa buu yidhi samada eeg buu yidhi kor fiiri buu yidhi samada fiiri dhulka waxba ha fiirinin buu ku yidhi muusood buu yidhi adduunyada muusood iyo dhoolla caddayn arsaaqaddu alle ku siiyeyna ku raalli noqo buu yidhi wuxuu alle kuu xukumayna oo qadar ana wacani khayrkiisa iyo sharkiisaba rumee buu yidhi adduunyadu ma mudata buu yidhi intaa ka badan walidaalika ayaa ninkii waa sabray waana dul qaatay qisadiina si fiican buu u fahmay sabarku marka xikmaddaa iyo qiimahaasuu ku fadhiyaa xikmaduna qiimahaas bay ku fadhidaa haddaba xalaqadeennu maanta labada arrimood baan ka dhadhansan doonnaa haddii alla yidhaahdo macaani badanna waan ku dari doonnaa haddii alla raalli ka noqdo alsabru walyaqiinu tunaalu limaama sabarka iyo yaqiintabaaba lagu gaadhaa e, yani waxaa weeyaan imaamatu fi ddiin inuu qofku hoggaandiimeed noqdo waxa uu ku gaadhaa alsabru walsabru waalyaqiin واليقين وجعلna minhu أئmaة yahduuna bأmrina lama sabruu sabrka fiiri qiimaha uu leeyahay waxaan rabaa marka inaan qisadii aan ku soo dhowaado qisadan waxay gabarh walboo muslimada bay faan u tahay gabarh walboo muslimada ayay jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo dharkeeda iyo iyo waxay u buuxinaysaa noolosheeday u buuxinaysaa kadalika arijaal sabarku waa min ajali alcibaadaat xikmaduna khaasatan xikmada aan hadda rabno waa alxikmatu fi tasarufi maca azawj xiina albalaa yacni waa markii ay dhibaato dhacdo lamaanuhu azawj waazawja markay dhibaato dhacdo sida ay u maarayn lahaayeen waxaan dhacay xikmaddeedana u mari lahaayeen waxay qisadeennu ku saabsan tahay gabadha la yidhaahdo ummu sulaym tusaale cajaa'ibana u ah reer kasta oo muslima iyo ninka la yidhaahdo abu talxa radia allahu tacaala canhumaa labadaasaan qisada koobaad ku soo qaadanaynaa biidni illaah wa bidaayatan anas binu maalik hooyadii weeye haweenayda maanta xigmada iyo caqliga ilaahay siiya tabaaraka wa tacaala markuu ninkeedii oo anas binu maalik aabbihii ah anas binu nadar gaalnimu ku dhintay dacwadina waa diiday akhiiran umu sulaym oo garoob ah ayaa waxay isheleen abu talxa al ansaari radia allahu tacaala canhuma wuxuu ku yidhi umu sulaymay guur iyo mustaqbal baan kaa damacsana halkaasay xikmaddu ka bilaabanaysaa umu sulaym gabadh walbana inay darsi u noqoto aanu jecel lahay reeraheennana inay cashir u noqoto aanu doonayno manhaj iyo waddo la raaca inay noo noqotona aanu rabno guryaheennana inay wax ka beddesho aanu doonayno waxay tidhi abutalxow adigoo kale lama diido laakiin gaal mushrig abaata warku saasuu u cad yahay alwalaa'u walbaraa bay garan gabadha muslimadda qiimaha ay ku fadhiday garan tawxiidku qiimaha uu oogu fadhiyay garan dacwada iyo asaaliibta loo maray garan xikmadda dacwada loo mara ayay taqaan waxay tidhi adigoo kale lama diido laakiin mushrik baa tahay gabadh muslimadana waa ka xaaraam nin gaal ah ama mushrig ah ama yuhuudi ah ama nasaaro ah ama dabcaabuda ayan kaana qofaan muslim ahayn inuu guursado waxa weeyaan waa ka xaaraam fii shariicatina markaasay u bilowday dacwadii maxay ku bilowday cajiib waxay tidhi ya abaa talxa nin weyn oo caqli labaa tahay nin waxgarad oo kaaba qabiil a baa tahay caqligaagu ma qaadan karaa wiilka reer hebel qori iyo geedo uu soo qoray inaad hadda u sujuuddo oo aad barido oo aad ilaah ka dhigato arrinkaa caqligaagu ma qaadan kara arrinkaasay ku bilowday ummu sulaym wuxuu ku yidhi xoolo waan hayaa dahab iyo fidaba waan hayaa i guurso ummu sulaymay mar labaad bay tidhi ujeeddadaydaba ma aha al abyadu waalaswad midna ma aha dahab iyo iyo qarin midna ujeeddadaydu ma aha ujeeddadaydu abutalxaw inay islaamka soo gasho weeye xaggeen u maree buu yidhi markay ku qancisay nebigay u geysay sala allahu calayhi wasalam weliba waxay ku tidhi haddaad islaamto meherkaygu waa islaamka anigu meherkaama doonayo waa miday culummadu yidhaahdaan taariikhda weli ma soo marin dibna inay u mari allaahu aclam intaan hadda ognahay gabadh meherkeedii islaamka ka dhigtay oo gabadha uga horraysay umu sulaym radia allahu tacaala canha wa ardaaha qisadu waa qiso cajiiba qisadu waa qiso macaan qisadu waa qiso yaa badan qofka akhriyo oo dhegaysa yatamatacu biha waa uu ku raaxaysanayaa wa yaftakhiru biha weliba wuu ku faanayaa nacam abu talxa waa guursaday umu sulaym meherkeediina islaamkay ka dhigtay allahu akbar waa midaan oga baahanay gabdhaha muslimaadka ammaanta ah inay qaabka u fikiraan macal asaf maanta guurkii dhallinyarada in badan waxaa ka hor istaagay meherka khaaliga ah akhiirana bacmadow lagu gurayo ee qashinka lagu daadinayo fakhriga iyo faanka dad fuqaro ah ay doonayaan inay qaabka wax u mehersadaan wa rabbulkacba haddaan dariiqii salafka qaadi lahayn adduunyada intaanu joogno guul baanu gaadhi lahayn guryaheennana nagama dumeen carruurteennana xabsi laguma gureen zinaduna ma intishaarteen dad muslimiin a ah baanu soo saari lahayn maxaa yeelay dadka wax soo saarayaa muslimiin dhaba ah, ah oo waddadii ay dadkii hore ku badbaadeen maray si ay u badbaadaan ii warabulkacba abutalxa iyo umusulaym waa isguursadeen markay isguursadeen kadib maxaa dhacay waa qisada ugu horreeya maanta kelimadeenna ugu horreysa gabadhii uur bay yeelatay uur bay yeelatay gabadhii kadibna wiil bay dhashay wiilkooda xanuunkiisa ayay labadoodaba ka wada shaqaynayeen abuutalxa iyo umutalxa walaakiin ilaahay wuxuu xukumay oo qadaray inuu abu talxa masjidka aaday kadibna uu nabiga ku soo daahay sala allahu calayhi wasallama goor uu cisho soo tukadayna uu guriga yimid qisada aan markaan aqriyaba uu iimaanku iiga kordho oon umusulaym u duceeyo oo aan abutalxa u duceeyo oo ilaahay aan ka baryo inuu waddadoodina mariyo xaqiiqanna xaqiiqatanna ah qiso aan qof walba dhihi lahaa ha aqriyo hadduu aqrin karina ha dhegaysto markuu dhegaystana ha dhaqangeliyo waxaa kaaga imaanaya midho iyo fimaar aadan dhammayn karin biidni illaah tabaaraka jalla wacala wuu soo galay inta uusan abuutalxa imaanin dabcan gabadhu deris iyo waxbay leedahay deriskiibay u sheegtay waxay tidhi wiilkaygii inuu dhintay yaan loo sheegin zawjkayga allaahu akbar maxaad samayn lahayd maanta hadday adig qabsan lahayd qalbigaaga waxa ku jira ii sheeg ha qarinina xaqiiqada ii sharax oo ii sheeg markaase qisadan dhegaysato maxaad samayn doontaa ma sheekaad ka dhigi mise waaqic noloshaada qaybka ah baad ka dhigi subxaana allah annaga warka waanu faafinaa maanta ayadoo naloo dirsanin baan warka sii faafinaa warkaan faafinayna waa kee qaado meel ku dhacday waxaan ka hadlaynaa waa wiil meyd ah annaga waxa ugu yar baan faafinaa gabadhan waxay leedahay yaa layga sheegin waayo waa gabadh caqli badan waayo waa gabadh sabar badan waayo waa gabadh xakiimada waayo waa gabadh aan adduunyadu qiimo la lahayn waayo waa gabadh rajaynaysa ilaahay agtiisa wax yaalla waayo waa gabadh garanaysa waxa loo abuuray waa gabarh garanaysa adduunyada waxay u joogto waa gabarh garanaysa ayada iyo zawjkeeda xidhiidh ka dhexeeya waa gabarh garanaysa qadarka iyo qadaha macnaha uu leeyahay waa gabarh mustaqbalka waxaa mustaqbalka soo socda ka fikiraysa waa gabadh waa gabadh miyaa la tilmaami karaa ummu sulaym radia allahu tacaala canha wa ardaaha inta aanu isdaba taxnay ka badan bay leedahay oy mudataa gabadha la yidhahdo ummu sulaym wakadalika zawjkeeda abu talxa ridwaan ullahi tacaala calayhim ajmaciin waa soo galay abu talxa bal qisadan aad u dhegaysta walaalayaal wallahi waa qiso cajiiba waa qiso lagu farxo waa qiso lagu faano waa qiso qalbigaaga inay degta la doonayo waa qiso reeraheenna inaan ku dhaqangelinna aanu u baahannahay waa qiso inaan gabdhaheenna soo koraya oogashe soo koraya ooga sheekayno wiilasheenna soo koraya inaan oga sheekayno dariskeenna inaan oga sheekayno qaraabiyo qoys inaan isgaadhsiino waa qiso mudan in la faafiyo meelo badanna la geeyo waa qiso mudan bishiba mar inaad aqrido oo aad ku soo celiso oo aad dhegaysato oo aad fahamto oo aad eray eray iyo jumlo jumlo iyo qayb qayb aad si fiican aad ogu fiirsato horta qiso u baahan weeye maxaa yeelay waa qisa weynankeedii cadoomadeeda fi taariikh ah ilaa qiyaami saaca soconaysa weeyaan marag iyo makhraatina nebi maxamed baa ka makhraati kacay inay qiso cajiiba tahay sala allahu calayhi wa alihi wasalam axibaa'i fi llah eh, markaan qisada sheegayo inaan duulaan ku sigtaa marka qaarkood saan u jeclahay qisadan iyo saan u dhadhansanaya qisadan iyo saan u jeclaan lahaa reeraheennu inay qisadan ka dhuxul qaataan oo ay ka dab qaataan oo ay ka shidaal qaataan oo ayada ay ku daydaan oo reeraheenna ay dhinac walba ay kaga tadbiiqiyaan qisadan iyo qisaska kale rajo weyn baana ka qabaa reero badan inay qisadan ku ta'afuri doonaan reebna ay ku reeban doonto dhaqanna ay ku reebi doonto dhaqanna ay ka dhigan doonaan biidni illaahi jalla wacalaa ilaahay baana ka barya allaahuma aamiin abu talxa waa soo galay maxay idinla tahay umu sulaym gabdhow walaalayaalow umu sulaym maxaad u malaynaysaan anas bini maalig oo toban sano iyo ka badan bay haysataa nin weyn bay haysataa maalan isagoo nin weyna ah oo nabiga u khidmaynaya sal ly slam gabadh intaa nin sugaysay oo ilmo sugaysay oo maanta wiil yaroo butacbuta ah oo carruurta marka loogu jecel yahay ah allahu akbar yaa carruurta marka loogu jecel yahay oo ay socodka bilaabaan yaa aadka u qurqurux badan yihiin xaaladdaas ayadaa umu sulay maxay samaysay ma oyday baad u malaynaysaan ma walwashay baad u malaynaysaan deriska miyay ku carartay timaha miyay iska riftay dhabanada miyay iska dharbaaxday gablamay miyay tidhi ninkeedii miyay xagxagatay oo ay boqol eedood ku tuurtay ku tuurtay maxay samaysay taa weeye midaan doonayno inaannu fahamno aan fahamno oon dhaqan gelinno oo noolal ay noo noqoto umu sulaym wiilkeedii oo mayda ayaa waxay iska dhigtay gabadh aroosa allaahu akbar walaalayaal yaa salaam reeraheenu maxay la gubanayaan aslan waddadiina loogu talagalay waddo aan ahayn baa reeraheenna rabnaa inaan marino haa yaan ka qaadannaa nolosha ma buugta reer galbeedku qoreen ayaanu ka qaadannaa nolosha daayib yaan wax ka qaadannaa ii sheega haddaanan nabiga sal ly slam caaisha wa xafsa wa sawda wa safiya wa umu sulaym wa faatima binti muxamed sala allah alay salam abubakar wa cumar wa cuhmaan wa caliy haddaanu kuwa ka qaadanin noolosha oona kaga dayanin yaanu kaga dayannaa gabadha qiimaheeda fiiriya sharafteeda fiiriya habeenkay arooska ahaydoo kale iska dhigtay habeenkay arooska ahaydoo kale ayay iska dhigtay cajiib oo nafteedu say u ogolaatay wiilkeedii oo meyda oo oo maro cad ku duuduuban inay musqusho gasho oo ay soo qabaysato oo isa soo nadiifiso oo ay maxaa la yidhahdaa cunto midda ugu macaan ay samayso oo ay barfuun iyo cadar iyo sida qaabka qaabka ugu qiimaha badan ee ugu fiican ee ay ninkeeda ku soo jiidan karto inay arrinkaasi aqbasho tolow nafta arrinkaa ogolaatay intee in la eg bay sarraysaa ururkay joogtaa samaday joogtaa way korraysaa naf adduunyada shaqo kula maaha sidii bay samaysay ummu sulaym radia allahu tacaala canha wa ardaaha arka qisada abu talxaa soo galay albaabkay si deggan oo tartiiba ooga furtay adigu ma samayn lahayd ilmihii oo meyda xaggee lagaa soo maqli lahaa baad u malaynaysaa si deggan oo tartiiba oo xubbi iyo jacayl iyo kalgacallo iyo naxariis ay ku dheehan tahay ayay zawjkeedii iyo xabiibkeedii soo cibaadaysay nabigana la soo sheekaystay sala allahu alay wasalam wixii waxyi oo soo degayna ka soo qaaday ayay albaabka si degan ooga furtay yaa allah maa arwac suuradaa qurux badana wa ka'annii araa inaa arkayaad moodaa say igu sawiran tahay maa sha allah yacni yacni sida ay samayn karto umu umusulayn maxaa yeelay zawja ninkeeda jecel zawja sabuurad ah zawja caaqilad ah zawja adduunyadaba aan qiimo la lahayn qaabkii albaabka u furi lahayd inay ii sawiran tahay baad moodaa abu talxa waa soo gala ayuha alaxib hal su-aal buu weydiiyey ma aha oday siduu doono iskaga maqan wakhtiguu doonana imaada guriga markuu soo galana aad mooddo in maantoona uu xanaaqsan yahay dhibaatadii bannaanka taallayna uu gudaha u soo rarayo oo reerkaba u soo gelayo asagoo iska salaq salaq leh maya abutalxa waa nin mas-uul a ah weye wuuna ogaa wiilkan inuu xanuunsanaa ninkuna markuu reerkiisa u imaado xaaladdii u dambaysay ee uu ogaa waa inuu wax ka weydiiyaa hadduu xanuun jiray seetihiin caafimaadkiina ka warrama sideed noqoteen ilmihii see noqday adigu see noqotay hadday xagga dhaqaalaha ay ka liiteen haye maanta wax ma cunteen maanta wax ma hesheen hadday xoogaa ay caajsanaayeen haye maanta ma faraxsan tihiin hadday reerkii qaraabadii wax ka xanuunsanaayeen haye hooye ka waran hooyadaa ka waran aabba ka waran xaalka noocaasaa la doonayaa yaa in layska waraysto abu talxa markuu soo galay wuxuu ku yidhi wiilkii bal ka waran su-aashu mid lala yaaba ma aha su-aashu waa su-aal caadi ah nin kastoo caaqil ana uu garan karo inuu weydiin karo xaaskiisii wiilkii oo xanuunsan laakiin waxa la yaab ka leh mudanna in dahab lagu qoro cuqaladana loo sharxo gaal iyo muslimba in loo sharxo mudan taariikhdana aan soo marin cajaa'ibka leh si loo cabirana aan la garanaynin waa jawaabta umu sulaym waa jawaabta umu sulaym ha ogaadeen raggu umu sulaym baa ku jirta dumarka qiimaha iyo sharafta usoo yacnii ku soo biirisay islaamka iyo muslimiinta umu sulaym radia allahu tacaala canha oo muslim waxay isticmaashay xikmad iyo caqli isku jira halkaa waxaad ka garan kartaan qofka wejigiisana waa laga akhrisan karaa sawma ah xataa abu talxa gabadha wejigeedii waa dareemi kari waay abadan lianna weji faraxsan weji furfuran welimaada laa umu sulaym waxay garanaysaa xadiidkii fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa nabigu saxaabada su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi maa tacudduuna araquuba fiikum macal asaf aan ka xumahay muxaadaro labadii kun aan dhignay iyo ciwaankaa lahayd laakiin way dhuntay way dhuntay maa tacudduuna araquuba fiikum maxaad ku tirisaan qofka gablanka ah yaad u taqaanaan gablan sida soomaalidoo kale bay carabtii soomaalidu waa isku dhaqane in badan oo ka mid eh waxay dhaheen qofka aan carruur lahayn adduunyada ayaan gablan u naqaanaa meelaha qaarkood oo soomaalidu aada wiilasha looga looga jecel yahayna waxayba u yaqaanaan islaanta carruur dhasha ninka gabdho badan dhala gabdho oon wiilba dhalin gablan baaba looga yaqaan nacuudu billah waana jaahiliya arrinka fahamkii kalo hore u soo noqo oo ahaa waxay dhaheen qofka aan carruur dhalin ayaanu gablan u naqaanaa nabigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi maya kaasi gablan ma aha laakiin qofka gablanka a ah baan idiin sheegi waa qof maalinta qiyaama imaan doona bal dhegaysta asagoon ilmo u saqiirin ayuu maalinta qiyaama imaanayaa markaasay dadka ay carruurta yaryarka u saqiireen ee ku sabray ayaa mid walba aabbihii iyo hooyadiibuu gacanta soo qabsa markaasuu rabbiyow wuu i dhalay waa isoo uuraysatay waa isoo wallacday waxaamila igu noqotay way i dhashay waan ka dhintay goorta ay iyadoo intaasoo dhiba ila soo martay aabbihiina sidoo kale matalan ilaahayow hooyaday naarta ka ilaali ilaahayow aabbahay cadaabka ka ilaali ilaahayow maanta ergankaaga ahi hooyada iyo aabbahay markaasaa la siinaya miisaankii dembiyaday soo galeen baa lagaga daadin ilmaha u saqiiray iyo siday ugu sabreen markaasaa la siinayaa dembi badan ayagoo looga daadiyey qofka gablanka ah waa qofkaas buu yidhi maalinta qiyaama imaan doona asagoon ilmaba u dhimanin oon ilmo u saqiirin ummu sulaym marka waxay garanaysaa umu sulaym waxay og tahay adduunyadan inay marti ku tahay ayadiyo wiilkeedana inshaa allah inay maalinta qiyaamo ay halkaa iskugu tegi doonaan oo uu gacanta qaban doono biidni illaahi jalla wacalaa taas bay garanaysaa markaasay adduunyadu ayadaa dhiman doonta oo ninkeedaa dhiman doona oo rasuulkaa dhiman doona sal ly salam oo makhluuqoo dhan baa dhiman doona marka marba waa la dhiman doonaaye wiilkaaga yarka a ah ku sabar suu maalinta qiyaamada a ah kugu shafeeca qisadii u fiirsada wejigeeda kama usan dareemin ya allah innaga waxaa laga yaabaa maanta wax yar oon qiimo lahayn in maanta wejigaagu isku bedelo oo nolosha aad calwiso oo noloshiiba aad dabqiso oo noloshii raaxada lahay aad ka dhigto nolol adag oo rafaada aad ka dhigto waa wax qiimo aan lahayn waa wax yaroo adduunya bal u fiirsada inna kama dareemin wejigeeda xataa wiilku inuu wax yar noqday iska daa tasarufaadkeeda iska daa labiskeeda iska daa guriga caraftiisa iska daa cuntada soo carfaysa iska daaye yacni xataa kama dareemin ayadaa hadalkeeda kow wejigeeda labo labiskeeda saddex carafteeda afar cuntadeeda shan nadaafadeeda lix jawiga siduu yahay abadan waxba kama usa dareemin yaa allah yaa allah bal u fiirsada walaalayaal waxaan wax u akrinayno ma aha inaan ku raaxaysanno waxaan wax u akrinayna inaan dhaqan gelinno oo ay noola noo noqoto kadib markaasay raaxadu noo imaan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala jawaabtii gabadha aan usoo noqdo wiilkii ka waran maanta waxay ku tidhi hadda unbuu ogu dhaqdhaqaaq yar yahay yaa allah ma acqalah yaa maxaa ka caqli badan maxaa ka xigmo badan waxay tidhi hadda unbuu ogu dhaqdhaqaaq yar yahay waxay rabtaa inay u tusiso beenna way iska ilaalinaysaa ninkeedu inuu wax dareemana ma rabto marka ma dhaqdhaqaaqayo wuxuu u fahmay waa seexdayo waa caafimaadayo indhuhu isku qabtayo wuu hurdaa markaasuu shanqadhi sii yareeyey si wiilkan maanta oo dhan xanuunsanaa ee hadda aan dhaqdhaqaaqaynin si uusan shanqadhiisa ugu toosin ayuu shanqadhi sii gaabiyey abu talxa radia tacaala canhu wa ardaa baluu fiirsada walaalayaal halka wiilku waa mayd ogaada wiilku waa mayd radia allahu tacaala canhu wa ardaah halkaasuu jiifaa maxaa ii soo hadhay waxaa ii soo hadhay gabadh qurux badan maxaa ii soo hadhay cunto macaan guri nadaafad leh ayaa abu talxa iyo qalbi furan iyo weji furan ayaa lagu soo dhoweeyey gabarh raadiyo ah oo ninkeeda raadiya u ah oo qadarka ilaahay rumaysan ayaa waxay ku soo dhoweysay gurigii wuxuu allo qoray ayaa la cunay see loo cunay haddee ma laba qof oo murugaysan miyaa maya abutalxa waxba ma ogaba asagu allihiiska allah laakiin gabadha cajiibka ah ee qisada inteeda badan ay ku socoto waa ummu sulaym way aragtaa ishay ku haysaa mara cad bay ku ded maray ku deday way aragtaa inuusan dhaqaaqaynin oo mayd yahay ayadu way og tahay wa maca daalika si sharaf labay zawjkeeda la cashaysay qisadaa maxaad ka dhahdeen walaalayaal intaa keliya ma ahane waaba la seexdayba ya allah sariirtaaba la tegayba waaba cajiib aroos baaba la galayba soo wax walba qof walba waxbuu la yaabaaye albaabkii laga soo galay haddaad la yaabanayd labiskii la qabay haddaad la sii yaabanayd wejigii furnaa haddaad la yaabanayd gurigii nadaafadda badnaa haddaad la yaabanayd cuntadii macaan haddaad la yaabanayd soo kama yaabadno inayba aroos galeen <laughs> inayba aroos galeen soo wax lala sii cajabo maaha oo haddee abuutalxa waxbaba ma oge e gabadhan waxaan og ee wiilkan inuu meydka yahay og bal ka warrama bal qiimaha ay leedahay bal sabarka ay leedahay bal xikmadda ay leedahay bal u fiirsada kadibna markay isku dhaceen oo nin iyo xaaskii wixii dhex mari jiray ay dhex mareen ayay tidhi dhegayse haddaba abuutalxow riwaayeenka qaarkood waxay tilmaamayaan xataa habeenkii oomayna sheegina waa la seexday subixii salaada subax bay u sheegtay si uu si fiican ugu seexdo si kastaba ha noqote eh waxay tidhi yaa abatalxata i dhegayso riwaayooyinku qaar waxay leeyihiin haddaan reer deris ah wax ka soo qaadanno marna si waxay wax u weydiinaysaa su-aal iyo fatwo iyo sheekhnimo ah oy leedahay qolo deriskeenna ah ayaa qolo kale oo deriskeenna ah alaab ka qaadatay marka fatway weydiinaysaa qaab sheekh ahaanabay u weydiinaysaa fatwada u fiirso ujeeddada dheer iyo xikmadda dheer ee aadka u qodan ee aadka u ballaaran ee aadka u muga weyn mug weyn leh bal u fiirsada intay dhan tahay reer deriskeenna ah ayaa reer kaloo deriskeenna ah alaab ka caariyeysta oo ka qaatay kadibna reerkii alaabta laga qaatay baa reerkii ka qaatay u soo doontay kadibna reerkii wax qaatay baa u diiday ama si kale u dhaho xaq ma u leeyihiin inay u diidaan fatwo ka dhig abu talxa wuxuu yidhi maya ammaanada waa in la celiyaa ammaanada waa in la celiyaa ammaanada dadkii lahaa waa in loo celiyaa waa kaa addu lamaanata ilaa ahliha ammaanada dadkeedii u celiya waa saas qur qur'aankii iyo sunnadii baa caddaynaysa riwaayo kale waxay leedahay ka warran abuutalxow haddaannu reer ka soo qaadanno deriskeenna alaab oo ay naga soo doontaan ma siinaynaa mise waan u diidaynaa maya waanu siinaynaa mar walbaba jawaabtu waa mid halkaa markii ay ka heshay oo uu dabinka u soo galay oo asagu sheekh ahaan fatwadii u bixiyey ayay tidhi haddaba i dhegayso nicmo kasta oo alla uu bixiyo nicmo kasta yaa bixiya allah nicmo kastooo qof la siiyo ma ku waartaa mise waa lagala noqdaa maya cid ay nicmo ku waarta lama arko haddaba waxay tidhi wiilkii aanu dhallay waxa uu ahaa nicmo uu alle na siiyey rabbi xaggiisana laga soo xukumay kow ammaanuu ahaa na loo dhiibtay inaan korinno koolkoolinno cunto siinno wax walbaba aanu korina buu alla noogu soo ammaan ahaan baana loogu dhiibtay haddaba ammaanadii uu alla noo dhiibtay waa uu naga soo doontay oo dib buu oola noqday wiilkii wakaa meesha jiifa oo meydka ah allihii shalayna siiyey baa dib oola noqdee waa waaru sabiya wiilka qabri u raadi halkaa markay marayso abu talxa riwaayadka qaarkood waxay dhahaan waa xoga wuu isgalay oo wuxuu yidhi intaanan janaabo gelin maxaad igu sheegi weyde si kastaba ha noqotee inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhada wa lahu maa acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa sunnadii buu maray sobarkii umu sulaym buu la qaatay radia allahu tacaala canhu wa ardaah waagu markuu bariyey ayuu nabi muxamed ku kallahay sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed buu tegey wuxuu yidhi yaa rasuula allah ma og tahay ummu sulaym xalay waxay samaysay markaasuu yidhi maya markaasuu ooga warramay tafaasiishii buu u sheegay xataa inay aroos galeen buu marka u sheegay markaasuu nabigu intuu farxay sala allahu calayhi wasalam buu duco la istaagay ma waxaan loo ducaynin baa ma reer aan duca mudaninba taariikhda cajaa'ibka badan ee iftiin kalebayba nooga tageen yacni taariikh mushriqa ayayba nooga tageen wallaahi waa qoys lagu daydo wallaahi waa qoys waddadoodii la maro subxaanaka yaa rab allaahuma arsuqna ilaahya nagu arsuqo allaha naga dhigo qoyskaasoo kale tabaaraka jalla wacala sidaa daraaddeed sabarka iyo xikmaddu waa waxa weeyaan waa raaxada adduunka sabarka iyo xikmaddu labada on buu reerkaa ku gaadhay nabigu wuxuu yidhi allaahuma baarik lakumaa fii laylatikumab habeenkiinnii xalay ahaa allahayow idiin barakee allahu akbar ma idinla tahay nabiga ducadiisa inaan la aqbalaynin nacam i wallah maqbuula cinda allah wa huwa rasuulu lhudaa sala allahu aleyh wasalam haddaba su-aashaan rabo halkaa intaana ka gudbin idinku lacag la naadiyo oo masaajidda iyo dad masaakiina loo naadiyaad arki jirteene bal caawa ma naadinaa war yaa ducada nabi moxamed raba ma dhahnaa sal slam war yaa ducada nabi moxamed raba sala allahu aleyh wasalam war yaa doonaya ducadii loogu duceeye abuu talxa iyo umu sulaym oo kale waxaan ogahay intiinay dhegaysanaysa inaad gacanta wada taagi lahaydeen laakiin waxa ayaan darro noqon lahayd qofka ducadii nabiga qaatay oo haddana tuuray sala allah alay wasalam taas ayaan darro noqon lahayd intaad sadaqa bixi aada ballan qaado inaad mooddo sadaqaadkii laga bixi jiray ayadoonban la ogolayn hadda yaa doonaya ducadii nebi maxamed loogu ducayay sal ly salam qofka doonayo ku daya reerkaa sabar iyo xikmad ayaa reer lagu dhaqi karaa gabadhan waxay ahayd gabadh caqli badan gabadhan waa gabadh sabar badan gabadhani waa gabadh xikmad badan qofka ducada nebi moxamed doonay sal l salam waa inaad qaadato arrintaas ayada ah wuxuu ku yidhi anas binu maalik radi allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi abu talxa baan u jeedaa nabigu alay slat salaam markuu yidhi baaraka allahu lakuma fii leylatikuma haddee ilaahay baa fiiri baraka baa loogu duceeyey ilaahay habeenkaas u barakeeyo oo waxaa aad dhali doontaan ilaahay habeenkaa dhacaankiina ilmaha ka beera weeye haddaad qisada u fiirsataan gabadhani waxaad mooddaa inay ku qanacday war wiilkani waa tegey rabbigii lahaabaa qaataye sabar iyo dulqaadka aad la timaado iyo soo dhoweynta iyo zawjkaaga aad soo dhoweyso ma laga yaabaa ilmo kale ilaahay inuu uurkaaga geliy wayna dhacday maxaaba iskugu baasi marka saa daraaddeed gabadhii uur bay yeelatay warkii oo kooban faاstajaaba allahu tabaaraka wa tacaala subxaanahu tabaaraka wa tacaala ducaa'a nabiy ilaahay ducadii nebi maxamed waa aqbalay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna ku arsuqay wiil haa wuxuu yidhi gabadhaa hadday dhasho nabiga dhagay alayhi salam umu sulaym hadday umusho ha la ii keena ilmaha kadibna mar alla markay saa u umushay ayaa intii mara yar lagu duuduubay baa la geeyey wax timira ma wadaan buu yidhi saddex aboo timira markaasuu nabigu afkiisa shariifka ah iyo candhuuftiisa carfoona idgoon buu nabigu marmariyey markaasuu intuu qaadayba ilmihii yarka ahaa ayuu halkaa dhamxalaga la yidhaahdo ee carabka korkiisa dhamxalaga kore ah ayuu saa ugu marmariyey markaasuu ilmihii yarkaa wuxuu bilaabay inuu timirtii maxaa la yidhahdaa maxay uu macaankeedii carab ka dhadhamiyo markaasuu nabigu nebiga day waa reer ansaareede ah, nimanka reer ansaareed bal u fiirsada timirta la jeclaysiiyey kii yarka ah ee hadda dhasha xataa timirtii uu muudmuudsanayaa buu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam warka yaanan idinku daalinine gaba wiilkii asaga ahaa ee ducada nebi maxamed sal alay wasalam uu u duceeyey habeenkii markuu u duceeyey uur galay ee saa ku dhashay waxaa indhaha la saaray wiilkii habeenkaa dhashay sagaal wiil oo u dhalay oo hal fadhi wada fadhiya oo qur'aanka kor ka yaqaana oo subcinhayo xufaad likitaab illahi allahu akbar waalbaladu atayibu yakhruju nabaatu bidii rabbih yacnii dhulka wanaagsan ee roobka aqbala iyo biyaha wuxuu soo saaraa doog iyo daaq anfacadad iyo dunyaba waasah wa mathalu kalimatin tayibatin ka shajaratin tayibatin asluha haabit wa farcuha fi اsamaa tuuti ukulaha kula xiinin biidni rabbiha waa laa ilaaha ila allah qofka laa ilaaha ila allah carabkiisa ku qooyana waxaa weeyaan barakadaas oo kale ayuu helayaa walaalayaal qisadaas waa qiso cajaa'i badan waa qiso runtii aad iyo aad u macaan waa qiso u baahan intaa ka badan in lagu dul istaago waa qiso u baahan intaa ka badan in la sharxo waa qiso u baahan inaan noolosheenna aanu ku dhaqangelinno oo aanu ku tadbiiqinno waan doonayey inaan laba qiso oo kale ku daro laakiin waxaa igula quman inaan ayada bese aan ku istaajiyo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa caza wajal inuu qoysaskeenna ka dhigo qoysaskii ummu sulaym gabadhaa caqliga badan gabadhaa xikmada badan gabadhaa sabarka badan iyo abu talxa sabarka badan ee dulqaadka badan qoyskaa ilaahay inuu ka dhigo qoysaskeenna tabaaraka wa tacaalaa carruurtooda oo mayda wiilkoodii oo mayda intay isqurxiyeen oo ay casheeyeen haddanana ee maxaa la yidhaahdaa xidhiidh gogoleed uu markaa dhex maray maanta kelimadeennu waxay ahayd sabarka iyo xikmaddu waxa weeyaan waxay waa sacaadada nolosha ama waa guusha nolosha inta ayaan maanta kusoo khatimayaa intaanu kaga kulmayno fadhiga midkan xiga waxaan idinkaga tegayaa aayadda qur-aanka alla uu yidhi tabaaraka jalla wacalaa suuratu ruum aayadda koob iyo labaatanaad wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddata waraxma ina fi dalika laaayaatin liqawmin eh, yatafakkaruun asalu allaha caza wajal ilahay waxaan ka baryaa inuu duruusta unagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakatu